halkan saara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب البر والصلة باب يهي البر صوفلك إحسان صمينتي wasilati iyo xidhiidhintii in la xidhiidhiyo ciddii alla amray xidhiidhintiisa yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal waxaa ka mid a dadka qaraabada ah ama dhalasho ha ku yimaadeen ama xidid ha ku yimaadeen oo lagu xidhiidhiyo ama xoolo ama xaajadooda loo kaalmeeyo ama dhibka oo laga dafciyo oo laga reebo iyo wixii la mid عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من أحب الروح جعل أن يبسط إلا في ذيه له إساق في رزقه risqigiisa in loo fidiyo oo loo waasiciyo wa an yunsaca in la dibdhigo lahu isaga fii aaharihi raadkiisa dhexdiisa ajashaa laga wadaahay raadkiisa iyo ajashiisa ruuxii jecel in loo dibdhigo falyasil ha xidhiidiyo raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo akhrajahu waxaa soo saaray albukhaariyu bukhaari baa soo saaray man axabba lafdi kale wuxuu ahaa man sarahu ruuxii uu farax gelinayo oo jecel in risiqa loo waasiciyo meesha waxaynu ka fahanay qaraabada oo la xidhiidhiyo oo wixii khayreed gaadhsiin kartana aada gaadhsiiso wixii shar eed ka dafcin kartana aada ka dafciso waxay sabab u noqotaa laba arrimood waa midda koobaade risiqa in lagu waasiciyo oo waxay ka mid tahay asbaabta keenta sicatu arrisqi ama sacatu risqi in adoonka ilaahay tabaaraka watacaala xidhiidhiga ka saaro risiqa u waasiciyo kulamaa ruuxu uu qaraabo xidhiidhintiisu badan tahayna ilaahay naxariistiisa waa uga dhoweyahay cidda uu kaga fiican yahay arrintaa iyada qodobka labaadi waxa weeye ee iyadana laga helaya ka dhalanaya waa in ajasha lagu dibdhigo yunsa bimacnaa yuakhar waay asarkana waxaa laga wadaa waa ruuxa cumrigiisa iyo ajashiisa leanna waa raadkiisa dambe way macnaha ayib iyadaasaa laga wadaa ajashaa laga wadaa meeshaasi marka waxaa laga fahmayaa in ajashu ay leedahay asbaab dib dhigi karto ruuxa cimrigiisa dheerayn karto ayadda qur-aankuna waxay leedahay faidaa jaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajashoodu markay timaado wakhti yar kama dib marayaan wakhti yarna ka soo hormari maayaan saacaddu waa wakhti yar ayib ruuxa ajashi iyo cimrigiisa inuusan kana dibdhacaynin kana soo horumaraynin buu qur-aanku sheegaya xadiidkanina wuxuu leeyahay ruuxii qaraabadiisa xidhiiriya ajasha waa laga oo cimrigaa loo dheerayna meeshaasay marka nooc oo yacni waxa weeyaan waxaa ka muuqda mucaarado daahira ah. mucaarado oo aahirka daahir ah ayaa muuqato aayadda iyo xadiidka fahamka ayuu ku muujin karaa culimadu laba qaab bay ku jamciyaan xadiiska iyo aayadda in la yidhaahdo cimrigaa lagu waasicinayaa waxaa laga wada cimrigaa lagu dheeraynayaa bimacnaa waa lagu barakaynayaa wax wakti oo ku darmanaya ma jiro laakiin intii lagu siiyey baa lagu barakaynaya oo ilaahay wuxuu ku waafajinayaa inaad taaco uga faa'iidaysato wax aakhiradaada iyo adduunkaaga ku anfacna aad ku camirto cimrigaagii marka waa barakaysan yahay oo cimri dheer buu ka fiican yahay sooma cimri dheer buu ka fiican yahay inaadan ku dayicin cimrigaaga iyo waqtiga lagu siiyey waxaan faa'iido kuu keenaynin taa markii lagu waafajiyo cimrigii gaabnaa waa barakoobay kaanna isagoo dheeraaday oo kaluu ka dhigay macnahaasaa laga wadaa xadiidka oo qasdu waxa laga wadaa yani an yunsa lahu fi atharihi macnahaasa laga wadaa oo waqti dheeraada ku darman maaye laakiin intii la siiyey baa waxa la waafajinaya inuu uga faa'iidaysto sidii isagoo cimri dheer helay oo kaleeto sidaasi waa macno sida haddii la yidhahdana aayadda iyo iskama hor imaanayaan ayib macnaha labaad ee culimmada qaarkood ay qabaan waxa weeye xadiisku calaa xaqiiqatihi weeyaanu cimriga waa la dheeraynaya oo qaraabada xiriirinteeda sabab uu noqon karaa in cimrigii wax lagu daro laakiin waxay leeyihiin waxaa jira cimri uu malagu og yahay iyo cimri alle cilmigiisa tabaaraka wa tacaala uu ku og yahay oo malagu uusan ka warhaynin marka la leeyahay cimrigaa siyaadaya waa binisbati ilaa cilmi lmalak inta malagu ogsoon yahay ayuu siyaadada gelayaa laakiin ilaahay cilmigiisa tabaaraka wa tacaala wax siyaadaya ma jiro oo maalan waxay leeyihiin waxaa malagga lagu odhanayaa waraaqihiisa ku qoranoo la ogeysiinayaa hebel cimrigiisu waa boqol sano hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyo hadduu qaraabadiisa xidhiidhin waayana waa lixdan sano malagu intaasuu hayaa marka ilaahay agtiisana wuxuu ogsoon yahay alla inuu xidhiidhin doono iyo inuusan xidhiidhin dooninoo cimrigiisuma boqol buu noqon doonaa mise lixdan buu noqon doonaa ilaahay agtiisa waa go-an tahay laanna wuu ogsoon yahay soomaalia malagguse ma ogsoona malagga marka cilmigiisa iyo iyo iyo diiwaanka isagu uu hayo wuxuu ku xidhan yahay xiriirinta iyo goynta qaraabada sidaas daraaddeed ma hubo talow miyuu xidhiidhin doonaayo ma boqol buu noqon doonaa amrigiisu mise wuu goyn doonaayo lixdan buu noqon doonaa ma hubo maxayse ku xidhan tahay kolba qaraabadiisa wuxuu kula dhaqmo ilaahay agtiisana cimrigu waa go-an yaho agtiisa waxaa ka qoran masalan qaraabadiisa inuu xidhiirin doono cimrigiisuna boqol yahay ama inuusan xidhiidin doonin oo cimrigiisu uu yahay lixdan yahay warku marka ilaahay agtiisa waa go-anya laakiin malaa'igta dawaawiintoodiiyo cilmigooda ay way waxa siyaadada aqbalaya sidaasee culimmada qaarkoodna ay marayaan waxay markaasi ku fasireen aayaddii qur-aanka ahaydee rabbi lahaa yamxu allahu maa yashaau wayuhbitu wacindahu ummu lkitaab yamxu llahu maa yashaa wuxuu doonuu alla tiraa wayuhbitu wuxuu doonana wuu sugaa wa cindahu agtiisana waxaa ahaaday أم الكتاب كتاب كأسل marka waxa wax laga tirayo ee wax lagu siyaadinayo waa kutubta iyo dawaawiinta ay malaa'iktu hayso amaa kitaabka ilaahay agtiisa yaalla isaga waxba lagama bedelo waa cindahu ummul wax isbedel isaga kuma dhacayo sidaasay culimmada qaarkood xadiiska maryaano cimriga isbedelka aqbalaya isbedelkiisu ku xidhan yahay xidhiidhinta qaraabada waa binisba licilmi almalaa'ika wa dawaawiinihim waay amaa fii cilmi illah iyo aslu lkitaab asaga wax isbedelaya ma jiro saas daraaddeed ba waxay yidhaahdaan waa laba oo alqadaau almubram waalqadaau almucallaq bay u kala bixiyeen alqadaau almubram waa qadaha alla xukumaya go-an ee wax isbedela aan aqbalaynin waay qadaha mucallaqa ana waa kan ku xidhan sababka ku xidhan waay saasay u kala magacaabaan macnaha ayib وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معناها كسو أرتوي فربضان تهيو أكي النبي صلى الله عليه وسلم كم لها تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامك نسب كينا وحد كبرة وحد كحري رسان رحم كينا كحري رسان إلا رحم كإناد قرأته ينتو كوتشيرو waxay ku xidhan tahay inaad garanayso nasabkii inaad abtirkii taqaano waa wasiila marka abtirka barta wax aad qaraabada kaga ku xidhiidhisaan maxaa yeelay fa ina silata alraxmi buu nabigu sal lla alay wasalam masraatun fi lmaal maxabatun fi lahli mansa'atun fi lahar buu nabi sal lla alay wasalam iyo dadka qaraabada jacayl baad iyo kaga kasbayaa cimrigana waa kuu dibdhigayaa iyo ajasha risiqana waa kuu waasicinaya saas wey macna وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا يدخل مقلو الجنة جنة مقلو قاطع قرابة قيس يعني وحكوذا قاطع رحم يعني ذا وحيسكله ابن عيينة ابن عيينة اسكله او رواد حديث كمل سفيان بن عيينة يعني وحكوذا قاطع عاسي qaatica raximin qaraabo goys buu ka wadaa ruux qaraabadiisa gooye janno geli maayo buu nabigu sal ly slam muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray kadalika abu daawuud iyo keyrkiiba waxay soo saareen min xadiidi abi bakra inuu nabigu uri sal ly wasalam maa min denbin ajdar an yucajil allahu lisaaxibihi alcuqubata fi dunya maca ma dakharahu lahu fi alaakhirati min albagyi wa qatiicati laba dembi ayaa ugu habooni badan uguna awleysan uguna xaqnimo badan in cidda samaysay adduunkana cuquubo loo soo dedejiyo iyadoo ay la jirto aakhare wuxuu alla ugu kaydinayo oo iyadana cuquubo ah labadaa dembi macayin dunuubta kaleoo dhan ayagaa kaga habooni badan way macana labadaa dembi waxa weeyaan gardarrada iyo dulmiga ka labaadna waxa weye waa qaraabogoysnimada labadaas ruuxa ku kacay aakhare lalama sugo aakhare lalama sugo haddaad addoommada dulmido ood gardarro badan tahay lagu sugi maayo آخرنا ولغلا سغي عقوبته ولغلا سغي ادونكنا ولغو سو ددجنay وكذلك هذا قرابه goys tahayna aakhira kaliya lagula sugmaayo labada dambiba wax way labada dambiye ugu habooni badan in adduuniya aakhiraba adoonka cuqubada lagu soo dadejiyo macna ayib marka waxay kutusaysaa oo xadiidku faa'iideynaya in qaraabada goynteedu uu yahay dambi weyn wa ficlan waa saas allah tabaaraka watacaala ballan buu ka qaaday ciddii goysa inuu gooyo ciddii xidhiidhisana inuu xidhiidhiyo ilan raximka ilaahay magiciisa ayuu magac uga jeexay magaca alle muxuu ah raxmaan iyo raxiim ah baa raximka laga jeexay sidiisaba الله تبارك watacaala markay ترى allow magan baan ku ahay in lay gooyo wuxuu rabbi yiri soo kuma qanacsani raalli kuma tii ciddii ku geysana inaan gooyo ciddii ku xiriirsan inaan xiriiriyo haabay tii rabbi saasimaan marka adoo qaraabo goys jannaha sugi balaa qoys tayib qaraabada xiriirinteeda waxa laga wadaa bimacnaa waxaan ilaahay aadan haysan kuguma ma kalifine laakin hadal wanaagsan iyo gacan wanaagsan iyo dhibkaaga inay ka nabadgalaan iyo booqasho iyo ka warhayn xiriirinta tana la yidhaahdo saas macna ama waxaysan waxaysan taad waxaysatana lagula wadaago oo qaraabadaada uga wey macna ayib dadka qaar marka waxaa jira ayagu hadday qaraabadu xidhiidhisana xidhiidhiya hadday qaraabadu goysana gooya kaasi qaraaba xidhiidhis ma ah buu nabi sal alay slam hadday qaraabadu wax siiso isaguna wuu bixiyaa haddii la booqdo wuu booqdaa haddii kaleetana meeshay maraan buu isaguna maraa kaasi qaraaba xidhiidh isku ah nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam xadiidka bukhaari uu soo saaray min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas laysa alwaasilu bilmukaafi buu nabi sal lay slam qaraaba xidhiidhisku ma aha ruuxa wixii loo sameeyo ka abaalguda waa lagu soo booqday waad booqatay abaalgud umaad samaysay soo laguu galay unbaad gudday gacan baa laguu geystay adna waad geysatay waad abaal gudday kaa qaraaba xidhiidhis waa bu nabi sal lay slam لكن الواصل الذي إذا قط إذا قطعت رحمه وصلها بنبي صلى الله عليه وسلم قرابة حديرية لغا الله وروح قرابة سيو قويسي حديرينية iyagoo xumeeyey buu isagu daba socdaa ayagoo xaqiisii ku ciyaaray buu isagu muxuu ahaay ka ficil la qaadanay kaasaa qaraabo xidhiirisa ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam alayhi وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن الله ألا xarama wuu xarimay calaykum korkiinna cuquuqa alummahaati hooyooyinka in lagu caaq noqdo hooyooyinka in lagu caaq noqdo ayuu xarimay allah tabaaraka watacaala ayib yani in eh, amarkooda la khilaafo ama la dhibo waayo yani hooyada caaqnimadeedu waxa weeyaan ama inaad dhibto walaa taqul lahumaa uffin ama af ama adin ku dhib adiga ama ma ahee amarkeeda oo shareecada aan khilaafsanayn inaad diito waa caqnimo saas macna oo shareecada khilaafsanayn xataa haba kugu adkaado oo sinun maajaya waxaaba ku suganba nin hooyadii ku tiri fur reerkaaga rasuulku yimid sallallahu alayhi wasallam rasuulku ilaahay islaantii hooyadahay waxay leedahay reerka fur nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam hadda janno rabto hooyada adheec buu ku yiri warmayal hadii islaanti loo furay hooyada amarta xoolo xagee yaalaan war xoolo warkood soo kama subqayaan tasbiican tayib marka xuquuqul ummahaati waxa weeye wixii aan shareecada khilaafsanayn amarkooda in la qaato adiga si walba ha kugu cuslaato haddaad kari karto waxaadan kari karin laguguma kalifinin wa wacda albanaati buu alla idinka xarimay gabdhaha xabaal nololintooda gabdhaha iyagoo nool in la xabaalo waa dhaqan ay jahiliyadii carabtu lahaan jireen oo marna caruurtay layn jireen wiil iyo gabadhba ayagoo faqri iyo gaajo ka baqahay maxaan siin doonaa marna gabdhahay si gooniya u liidi jireenoo way aasi jireen iyagoo nool laba siba way u aasi jireen islaantiisa markay gabadh dhasho iyo wuxuu leeyahay inta yar tahayba habeenka dhalataba intaad kaxayso meelaha ku soo duug ama meehe intuu daayo markay lix jir toddoba jir gaadho ayuu intuu yidhaahdo usoo subug oo soo saliidee oo dharka uu quruxsan usoo xib qaraabaan soo salaamahaya oo uu kaxeeyuu ceel ku ridi sababtu maxay tahay gabdha nacayb waay waxay ku bilaabatay baa la yidhahda nin la yidhahda qays ibn aas ibn taymi baa bilaabay baa la sunnadaa sayi-ada isagana wuxuu ku bilaabay baa la yidin qolo islaayeen qola soo weerartay col ahayn gabadh uu dhalay yaa marka la qafaashay oo gacanta lagu dhigo nolol lagula tegay gabadhii ayaa ninkii qafaashay baa xaasaystay oo maa ka dhigtay baa qoladii la heshiiyey markii la heshiiyey baa gabadhii iyadoo la qabo la haysto baa la khiyaar geliyoo la yidhi ama aabbaha waa kana raac ama ninkaaga iskala joog markaasay tii ninkaygaan iskala joogahaya maalinkaasuu go-aan ku gaadhay gabadhii u dhalataba inuu nolosha ku aaso carabina way ku raacday carabina way ku dhaqanka xoggaa nin unbaa jidaymo asaga soortu dooyo hawa cuskaado waa lagu raacay marka asalkeedu halkaasay kasoo jeedaa baa layidhahdaa wadu banaat kadibna gabdhihii inay nacaan oo dhibsadaan waa ka qur-aan ka warran waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim ah. wejigaa madoobaanahayo isagoo dhan waa caburahayaa oo neeftaa ku noqonayso oo waa rafaadahayaa war maxaa ku haysta gabadh baa loogu bishaareeyey gabadh baa kuu dhalatay baa waxaasaa ka dhashay marka gabdhaha yararka nololinto xabaal nololintoodu jaahiliyadii carabtaa samayn jiray waa ka qur-aanku quraanku sheegayo waydal mawuudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat maalinta qiyaamada marka laysu yimaado tii yarayday nolosha ku aaseen baa la weydiin maxaa dembiyood gashay markii lagu aasahayay kii aasayna meeshanu taagan yahay isagaa lagu xumaynaya macnaha sidaas weeyaan ayb wawadi albanaati wawada albanaati buu alla idinka xarimay gabdhaha aasidooda dabcan dee wiilashun waa la mid laakiin waxaa gabdhaha loo magacaabay dhaqankii jiray baa gabdhaha aasidooda ah wiilasha mayna aasi jirin wamancan buu idiin diiday alla tabaar idinka xarimay mancan diido iyo wahaati keen mancan diido wahaati keen ah, mancan maxaa laga wadaa manca waxaa laga wadaa bimacnaa waxaad uu ruuxu diidayaa wixii ku waajibay wixii bixi la yidhi gadaal buu marsanayaa sikadii qaraabo xidhiidhintii cilmigii muxuu ahaay wixii ilaahay ku fadilay ee la yidhi ha lagula qaybsadee bixi ma bixinayo waa mancan xuquuqdii buu reebahayaa reerka biilkiisa caruurta xuquuqdoodii qaraabadii kulli sakadii sadaqadii xoolaha lagu lahaa mancan waa cilmigii ayb haatina waxa weeye wuxuusan mudnayn buu raadinahayaa wuxuusan lahayn oo xaq u lahayn buu keena leeyahy waa keena haati waa keen marka waa codsi waa raadin waa dalab muxuu dalbayaa wuxuusan xaq u lahayn taana ilahay waa idinka xaribay oo maxaa la doonayaa waxaad xaq u leedahay raadi wixii xaq lagugu leeyahayna bixi soo ma saasaad ku badbaadi kani waa cagsiyey marka ayib wa kariha alla wuxuu kahday lakum idinka wuxuu idin kahday qiila waxaa la yidhi wa qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi cidda yidhi lama yaqaano marka waa war uu jidkaa kasoo helay waayo fadhiku dururku ka qabtay laakiin wax yidhi ma garanayo qiila waxaa la yidhi maanta waxaa la lahaa waxaa la sheegay kullu daalika qiila qaalana waxa weeye kii yidhi baad garanaysaa hebel baa yidhi maanta hebel wuxuu sheegay maanta wuxuu ku sheekeeyey waad garanaysaa ruuxii yidhi ta horena maba garanaysa ciddii yidhi ama waad garanaysaa say noqotaba allah tabaaraka watacaala taa waa idinka kahday waxaana laga wadaa ruuxu inuu badiyo warka sheegidiisa iyo guurintiisa ah, oo isku mashquuliyo lanno fi lghaalib ruuxu hadduu warkiisu bato saqataadkiisa iyo gafkiisa bato khaasatan wixii bini aadamkiiyo sheekadiisiiyo ku saabsan wuxuu gelayaa xan iyo isku dir iyo been iyo waxaasu baddaasuu jiidhahaya wuxuusan hubin inuu naqliyo waana ka xadiiska nabiga kusugan sal alay wasalam kafaa bilmar-i an yuxadita bikulli maa samic ruuxa dembi waxaaba ugu filanba wuxuu maqlaba inuu ku sheekeeyo soo ma leanna waxaadan hubin baa sheegay haddaad wax walba iska sheegto ood noqoto uu weel daba duleela waxba kuguma istaagaanba maba celin karti warkaad soo maqashay waad sii akhridaa ah. saasoo kale haddaad noqoto dembi intaasaaba kugu filan marka waxaa la doonayaa waxa aad sheegaysaay wax xikmadaysan oo faa'iido ku fadhiyo macno ku fadhiyo inuu noqdo laakiin warkan faraha badan iska daa wa kasrata su'aali su'aasha badnideedana alla waa idinka haday kasrata su'aal waxaa laga wadaa waa su'aalaha mucdilaadka ah ee mushkilaadka ah ee aan wax faa'iida ah weydiintooda ku jirin ama dhicitaankooda iska yarba ama inuu weydiiyaba wax faa'iidaa kuma jirto ama waxyigiibaa degahayo sharcigiibaa degahayo su-aashaasi culays bay keeni kartaa laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum ah, dadkad waxaa ugu jurmi weyn ruux su-aal intuu weydiiyey su-aashiisa sababteed ummadda wax looga xarimay soo maha marka xilligii waxyigu degaya su-aasha yareeyaa layidhi laakiin waxaa la ogol yahay ruuxu su-aasha uu weydiinaya hadday tahay su-aal cilmi kaga xidhan yahay cilmigaasina camal ka dhalanayo oo uu u baahan yahay waa loo ogolyahay markaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna way marka markaa waan amrannahay cilmi baan ku raadinayna laakiin su-aal waxaaban dhicinba ama dhacayninba waxaan dhacaynin waa mustaxiil ah shibu mustaxiil ama waxyaalo iska culculus faa'iido weyn ku jirin saas kale macna wa idaa'at almal bu alla idinka xarimay xoolaha dayacidooda idaa'at almal xoolaha oo la dayaco macna waxaa laga wadaa xoolaha oo lagu bixiyo wejigii sharaacadu idantay weji aan ahayn idaa'a saas oo macna ama wajigaasi waji diini yahay noqdo ruuxu diinu haysto bid'a iyo shirki iyo gaalnimo ku taageeray ama ma ahee weji waji ha noqdo oo xaraan iyo khamra iyo qaad iyo sigaar iyo waxaasuu ku galay idaa'atu almal taala ilahi wa idin kahday tabaaraka ta'ala leesh laana xooluhu waa nicmo nicmada ilaahay ku siiyeyna waxaa la doonayaa inaad kaga shukrido shukriguna waxa way xoolaha inaad u isticmaasho meeshii alla ku jiray tasmaana waxa culimada qaarkood ku daraan ruuxu inuu xoolihiisoo dhan ku bixiyo isagoon sabri karin oo adkaysan karin xuquuq kalena lagu leeyahay kulli inuu wada bixiyo ah, walaa tubadir tabdiiran waay ah, waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa bayna dalika qawaama waxaa la doonaya xuquuq baa ku saaran caruur baa ku joogta reeraa kuu jooga xoolihii waxna u reeb waxna sadaqee wax baxso waxna sadaqee وحريرك يا مسؤولياتك كسان أرب سلسلة دولين إضاعة المال بعلمة قاركود قليان وسلسلة خلافية على حسب أشخاص أحواشا يكون حرمت متفق عليه بخاري ومسلم بحديث صوصاري حديث كان وحق قصية الرماها الله صور شيئي إني حرامهين دنب وينيهين والدك عقل ونقضه خاصة هويوينك وحا الله عبرين سانو تجدونه هويدو وكحق وينتهي آبها هويو لغو أمر ديدنا وكدن بويهي aabbo lagu amar jiido labadu waa dembi waaweyn laakiin waa sii kala daran laana waxaan u tegi doonaa labadooda hooya xaq weyn markay noqoto keen la hormarinaya isqabsanna hooya xaq weyn saas daraaddeed baa cuquuqu lummahaat culimada qaarkood waxay yidhahdeen waxay hooyooyinka loo magacaabay xikmadda kale ku jirta waxa weeye hooyada lagama baqo aabbaha laakiin waa laga baqi aabbuhu waa ninka khatarta oho xaqiisa isagaaba ilaashanaya u taaganba degtu dharbaaxa kaaga soo qaada dad wixiisa meel dhigi wey laakiin hooyo waa daciif sooma hooyo waa daciif ilmuhu hadduuba toban jir gaadho wiilnaya hooyo waxba ma og sooma saas daraaddeed baa tansiiska hooyada si gooniya loo magacaabay culimada qaarna halkaasay yay marinayaan ayb saddexda arrimoodoo kale ee dambe xaalaad waxaa jira ay noqon karaan ay dembi yar noqon karaan iyo xaalaad ay dembi weyn noqon karaan markaasaana laga wadaa لأن شارع هدو شيء كراهيس قرآنك إيا السنة إيا كراهية هذا يكوس أرطى لفظ الكراهة كراهدي معها كتبت فقه وقتال إيه حرام أنا هين لفظ الكراهة شريعة إيا مصطلحة وحي استعماشها حرام كل ذلك كان في سورة الإسراء كل ذلك kaana sayyihu cinda rabbika makruha sawba maxaa laga soo hadlay waxaa laga soo hadlay dilkii waxaa laga soo hadlay agoonta xoolaheedii oo la qaato waxaa laga soo hadlay dhulmigi iyo miisaanki iyo muxuu ahay lagu ciyaaro dunuub waaweyn weyn markaas la yidhi waxa soo waa makruh ala wada bimaana makruh hada samse dabgaas oo gaari maayo miya istilah dambo fiqhi way makruhat amma shari'a makruh iyo karahada tahrim bukawla sasma وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري رضا الله الله رضيهيسو في رضا الوالدين لبدا والد رضوهودا دخدودو اها وسخط الله الله عرضيسنا في سخط الوالدين لبدا والد عرضودا دخدودا اهاج اخرجه وحا سو ساري الترمذي وصححه وحا صحيح ابن حبان والحاكم ذهبي وقوا فقصيده كله لكن سند حديث وحا كجير ليلادو عطاء العامري او مجهول لا يعرف سيد الذهبي في الميزان وله ابن قطاني ninkaas sanadkiisa ku jira saasarada xadiis sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin sheekh albani alayhi rahmatullah fi silsila sahiha xadiidka bi majmuuci turuqihi ku tahsiininaya tirmidisa wuxuu rajaxay xadiidku inuu mawquuf yahay طيب laakiin sheekh albani waa ka doodaya wuxuu rajaxaya xadiidku inuu marfuuc yahay silsila sahiha mujalladka labaad xadiidka raqamka 516 ayuu kaga hadlay طيب xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka labada waalid hadday raalli kaa noqdaan allana raalli buu kaa yahay labada waalid hadday kuu cadhoodaan allana waa kuu cadhaysay saas maana lafdi kale wuxuu taacatu llah fi taacati alwaalidayn wa macsiyatu llahi fi macsiyati alwaalidayn allana waada caasiday wey macana marka laazim waay janno meesha ka raadso ninkii jihaadkan aadayaa yidhi waa kaan soo marno nebigu ku yidhi sal alay wasalam muxuu ahaayey labadaada waalid laazim oo hayee lugahooda hoostooda janno ka raadi baa leso janno ma rabti jihaad markaa u socoto naftaada huraysa maxaad rabtaa soo janno ma rabti labada waalid jannadooda lugahooda ka hoos raadi baa le hoostooda halkaas ka raadi saas maana marka sabab waaye ruux caaq waa labadiisa waalid caaqa ku ah waa ahlu naar ahlu naar طيب ليش لأن حق رب تبارك وتعالى في القرآن الكريم سان هذا كوربا صوت المعنى حق الله حق قرآنك كحجي سيدا بدن وحق ولا بدا والد واحد مش شاسوية لما كمل سهلا ما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اه وبالوالدين إحسانا آه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك حق ربي حق الصرع في القرآن الكريم يكحجي وحق لبدا والدها marka meel sahlan ma yaal labada waalid xaqooda macna sidaas weeyaan طيب sidaas daraaddeed baa furuudda waajibaadka xataa kifaa'iga ah waxaa la hormariyey ridahoodaa lasoo la hormariyey sidaan kusoo marnay jihaadka oo kaleetada laakiin waxaa laga marmaana in la ogaado daacada labada waalid waxay ku xidhan tahay ilaahay daacadiisa markii ay ay ay ay macnaha ayna ka dhex ah, muqayyad bi ta'ati Allah tabaaraka wa ta'ala ilaahay daacadiisa ka baxaan oo waxay dalbanayaan oo ilmaha amrayaan ay tahay wax shareecada khilaafsan markaasi waxay noqonaysaa laa ta'ata li fi ma'siyati Allah ah, cid lagu aeecayo ma jirto ilaahay la caasiyo xagee wax ka laabay markaa laba xaq baa markaa isqabtay xaqullah oo in la ateeca iyo labadii waalid oo raba inaad alla khilaafto marka ma xaqoodaa weyn mise xaqa alla weyn xaqa alla weyn xaqii rabbi markay farageliyaan waxaa laleeyahy u kaadiya ah, meeshiini ma ah meeshii laydinku yeeli lahaa maaha haddana maca daalika iyaga oo ku faraya ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisa inaad meel kaga dhacdo iyagoo ka shaqaynaya oo ku faraya ha yeelin warkooda laakiin macnaheedu waxa weeye xuquuqdoodii sii wixii ha yeelin wixii ilaahay sharcigiisa khilaafsan ha ka yeeli laakiin ha tuurine wixii waalidnimo iyo xuquuqday kugu lahaayeen u gud waata qur-aanku tilmaamayo wain jaahadaaka cala an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa labadii waalid waa gaalo labadii ilmahoodana waxay kula dadaalayaan inuu gaaloobo dambi ka weyn miyaad garan adugu wax ka weyn oo laga shaqeeyo miyaa jira waa inaad ilmahaaga gaalnimadiisa ka shaqayso inuu gaaloobo waalidkuna waa gaal ilmihiina gaalow buu leeyahy allah wuxuu yihi tabaaraka watacaala falaa tudichumaa ha yeelin warkooda oo gaalow ha ka qaadanin ku did laakiin maxaa laga wa saaxibhumaa fi dunya macruufan adduunka dhexdiisa kula saaxiib si wanaagsan waa gaal haddagu gaalnimadaadayna ka shaqaynahayaan dil laguma dhihin aflagaadeena laguma dhihin goona laguma dhihin ee waxaa lagu yidhi gaalaba ha ahaadeen xidhiiri wanaag kula soco adduunka u baarinimo samee xoola sii soo dhowee xuquuqdooda gudo laakiin gaalow ha ka yeelin saas maana labadaas waa ku markaa saasa laga doonay hadduu waalidku muslim yahay midaba ka sii xaq jira ayib siday culimmadu u badan yihiin labada waalid xaqoodu hadduu isqabto hooyadaa la rajaxayaa saan horeyba usoo sheegnay labadooda haddaad iswaafajin karto waa inaad iswaafajiso laakiin haddaad iswaafajin weydo ood ku qasbanaato labadooda inaad midkood hormariso hooyadaa la hormarinayaa xaqeeda sidaana waxaa kutusaya xadiidka bukhaari nin baa nebiga yimi sal ly slam markaasi wuxu uhi yaa rasuul allah man axaqu nnaasi bixusni suxbatihi rasuulka ilaahay dadka yaa ugu xaqnimo badan saaxiibnimo wadaagayga yacni xidhiidhkayga wanaagsan yaa ugu xaqnimo leh markaasuu nabigu wuxuu ku sala alay slam hooyada yaa ku xigu yidhi hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha saas macnaa marka hooyaa ka horeysa aabbaha meeshan markii la yimaado ayib maxaa yeelay hooyadu intuusan aabbe dhibkiisu imaanin aabbe intuusan kuu dhibaatoonin bahooyo dhib dhamaysatay way ku uuraysatay way ku xambaartay soo ma markay ku xambaartay kadibna way ku umushay way ku nuujisay intaasoo dhan aabba dowrkiisi iyo kaalintiisu waa iska xadidan tahay waabana shaqadii ugu adkaydba korintana aabbe inta badan ayadaa kaga badan saas daradeedba qur-aanku wuxuu ka cabiray xamalathu ummuhu kurhan ووضعت كرها آيات كلا واحد تري وهنا على وهن وفصاله في caamayn waxaa la tilmaamayaa marka meelaha ay aabba khaas kala tahayo culayskeedu uu ku jiro mar hadday sidaas tahay iyadaa marka ka horeysa mesela haddii islaam baad guursan rabtaa aabbaha wuxuu ku yiri ilaa ilaaba guurso hooyadana waxay ku tiri ha guursani guursan yeeli ya eh, halkaas ma jamcin kartide hooye amarkeeda yeer aabba hadduu cadhoodana sasab oo si kale isagana ku raaligeli laakiin hooyaa kale midkood baad xajisiinaysaa su-aashaasi aad bay u badanta dhaqaale ii qaybsoo ma hayo ma hooyaan hormariyaa mise aabbaan hormariyaa hooye hormari wahaakadaa baabkan markii la joogo hooyaya aabbe hooye horraysa saas macana ayib وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري والذي مدبان كدارتي نفسي نفتيد بيده كعنتيس اي تهي والله تبارك وتعالى لا يؤمن مر من عبد اضون حتى يحب الى اجعلاده لجاره دريس كيسا او امس لاخيه اما ولالك الى اجعلاده ما يحب وحو جعلها لنفسه نفسي سلجعلها متفق عليه لفظ لجاره اه shakigaasi muslim baa iskale amaa bukhaariga kuma yaallo lijaarihi isagu wuxuu xadiis ku wariyey laa yuuminu cabdun xataa yuxiba liakhiihi lijaarihi aw liakhiihi shakigaasi bukhaari kuma jiro laakiin muslim baa khaas la ayib nasaa wuxuu ku daray xataa yuxiba liakhiihi min alkhayri waxaad walaalkaa la jeclaanayso waa khayr amaa sharka waad la necbaanay ayib xadiidku marka muxuu yidhi walaalka ama dariskaaga haddaad waxaad naftaada la jeceshay aadan la jeclaannimo aadan rumaynin iimaan laguguma hayo waay iimaanka xadiidku anfiyey muxuu yahay waxaa la yidhahdaa aliimaanu almutlaq iimaanka kaamilkaa ah waay iimaanka kaamilka ah oo ruuxii dadka walaalihii ee mu'miniinta la jeclaa waayo wuxuu naftiisa la jecel yahay ma gaaloobin oo iimaankii o dhan kama dhex bixin laakiin muxuu layahay iimaankii dhammaystirnaa buu la'yahay saas daraaddeed xadiidku wuxuu ku socdaa calaa nafyi mutlaqi aliimaan kamaali aliimaan aw aliimaan alkaamil laakiin ma diidayo waxaan dhihi lahaa yani aliimaan almutlaq ayuu diidaya laakiin mutlaq aliimaan ma diidana mutlaq aliimaan waxaa la yidhahdaa aslu aliimaan aslu aliimaan ruuxani waa muslim hadduu maalan xaasid yahay oo isagaa uu mooyaane dadka kalaba uusan wax la rabin lama jecla gaal ma ah laakiin maxaa ka maqan iimaankiisaa naaqisa waa waana madabka caamka cinda ahli sunna waاljamaca aliimaanu yatafaawat yanqusu wayasiid cala xasabi اlashkhaas waalaxwaal yani ruuxa marbaa iimaankiisu hooseeya marna waa koreeya dadkuna iimaankoodu waa kala xoog badan yahay ruuxa dadka walaalihii iyo mu'miniinta khayrka la jecel iimaankiisu waa dhammaystireen ruuxa aan la jeclayn iimaankiisu waa dhiman xadiisku marka wuxuu anfinayo waa kama waa al-iimaan buu anfinaya kamana dhalanayso aslu al in la anfiyey oo gaalnimo kama laazimayso macnaha sidaas طيب marka macnaheedu ma aha dadka qaarkood waxay u fahmeen waxa aad haysato si saatu u fahmeen macnaheedu ma aha ee waxaa laga wadaa qalbigaaga waxaad adigu isla jeceshahay qalbiga kala jecelo walaalkan waxaad isla jeceshahay oo khayr ah cilmi baad isla jeceshahay ilaahu walaalkayna sii soma saas weya waxaad isla jeceshahay xoolo ilaahu isagana risiq xalaala sii caruur baad isla jeceshahay isagana ilaahu sii waa inaad qalbiga kala jeclaato laakiin gacantu taasi waxay ku xidhan tahay saas maa saas man nafta bini aadamku bakhaylnima isaga salaysan tahayo xoogaagaagu inay gooni ku yar ahaadaan taasi waa iska dabacad bini aadam waay macnaha laakiin taa lagama wado xubbiga qalbiga laga jeclo oo camal qalbi ah camal qalbi ah macana وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال سألت وحا ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا ويدي أي الذنب ذنب كيبا أعظم أبوين بدن ذنب لك الكي أبوين قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل إنا دي شبا أبوين ذنوبته لله إله إنا طيشو ندا من لمده ووحلو ذاك walxaal huwa isagu khalaqaka uu ku abuuray isagoo keligii ku abuuray haddana inaad cid kale garab dhigto ood wax la wadaajiso dembigaasaa ugu weyn waa shirkiga sooma falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuuna sooma saas nahyi qur-aanka marka laga soo bilaabo suuratu lfaatixa ila qur-aanku faatixadu soo bilowdaa oo hoos buu usoo degaa sooma amarka ugu horeeye qur-aanka ku yimaada waa tawxiid nahyiga ugu horeeye qur-aanka ku yimidna annahyu cani shirki waay وانا سورة البقرة آيات أغرس يا أيها الناس اعبدوا اعبدوا محيط آه آيات آيات كوريسة يعني فلا تجعلوا لله أندادا ونهي آه. مركا أول أمر الأمر بالتوحيد واحد. wa awalu nahyin annahyu can shirki waana ijmaaca waa laysla دم ذنوب تقل دم بيقى وينو شف فيه أن تجعل لله ند ند قال وحنا مثلك مثلك مد لمده مخلوق مده ما يسن مجر إلهي وحلا مده جرى يعني وحا لقى وضع وحي الله لها إن أدون كسيس وحي إلهي خاص أجرى مت حقوق دي سقافك هذا أدون وضع قار كمده أولي حصوت سيسو كاسا لقى وضع أن تجعل لله ندا مثلا إلهي بريض يسير خاص لا صومه مركز أولياء أولي حصوت faqad jacalta lillahi niddan waa shirki waay sujuudna isagaa iskale cid kale haw leexinin wailaa faqad jacalta lillahi niddan gowraca isagaa iskale cid kale haw leexinin wailaa faqad jacalta lillahi niddan nadarka wahaakada wixii ilaahay gooni uu u leeyahay addoommadiisa ha siin saasaa laga wadaa macna qultu waxaan uma kadibna ayun dembikee ugu weyn uma kadibna shirkiga kadib ayun keebaa ku xiga oo soo raaca qaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam an taqtula inaad disho waladaka ilmahaaga khashyata an yakula cabsi aad ka cabsanayso an yakula inuu cuno macaka la jirankaaga inuu intuu raashiinka kula cuno kusoo gara fadhiisto cabsi aad ka cabsanayso daraaddeed inaad ilmahaaga u disho yani waa tii aan ka soo hadalayo jaahiliyada islaamka ka hor caruurtooday layn jireen soo ma waa ka qur-aanku ka reebayo walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq ayada kale walaa taqtulu awlaadakum min imlaaq min imlaaq laba macna u dhaxeeyo min imlaaqintana waa faqri markaa haysta gaajo haysata iyo faqri haysta ha u dilina mid in haysta khashyata imlaaqinna waa faqri aad ka baqaysaan oo soo socda labadaa midna ha dilina saas maana yani ilaahay baa risqiisa kafaalo qaadee maxaad siin doontaa maxaad ku irsaaqi doontaa oo intii kalaaba gaajaysane oo adigiibaaba waxba haysanine warkaasi hawlkuu yaalla maaha warkaasi hawlkuu yaalla maaha ma dhashay risqiisu waa qoranya waxaa dhici karta adiga waxoogaa kugu cidhiidhiyan yahay in ilmahaas kuu dhashayba risiq badan uu wato isaga sababtiisaba aad faqriga kaga baxda sooma soo dad badan maydaan arkin markuu markuu ahaa keligii ahaa faqiir buu ahaa maxama hayse wuu guursaday ilmaha u dhashay taajir buu noqday ee caruurtana risiqa wadata adiga marka laguma saareen caruurtaada ma irsaaqida adigu ilaahay baa kuugu soo dhiibo waxaad u keento risiqoodan allah qoray hadilina lana macna maxaa loo yidhi marka dilka oo dhan baa dembi weyn ilmaha aad dhashay dilkiisa maxaa shirkiga loogu xijiyey laanna wuxuu iswataa labu isla wataa kow qaraabogoysnibaa ku jirta midda labaadna dil naf xaaraama aad dishayna waa ku jirtaa oo ruux ajnabiya ah haddaad disho iyo ruux eheladaada markaad disho way kala dambi weynta eheladii baa sii kala daran oo ilmahaaga markaad disho waa kasii darantaha haweentu markay ninkeeda disho waa kasii daranya waalidkaa markaad disho waa kasii daranya wahaakada saas macana kullamaa ruuxan ixtiraamkiisu weyn yahay dhib ugeysigiisuna waa ka daran yahay dunuubta kale saas qultu waxaan idhi uma kadibna ayunkee ku xiga qaala nabigu wuxu sal ly waslam an tuzaaniya inaad la zinaysato bixaliilati jaarika dariskaaga xaaskiisa xaliiladu waa zawjada dariskaaga xaaskiisa inaad la zinaysato oo iyadoo raalli ka ah saasaa laga wadaa tuzaaniya waa mufaacala iyadoo raalli ka inaad ka zinaysatood la zinaysato baa ku xigo muttafaqun caleyh bukhari muslim waa soo saaray iyadana waa tii aan soo sheegnayo zino oo dhan baa dembi weyn ah laakiin reerka dariskaaga ninka dariskula reerkiisa maxaa gooni loogu soo saaray laana laba dambi baa ku jira waana zino waana dariskii ood meel kaga dhacday xuquuqdiisii wa sooma dariska oo gooni ahaantiisaba baa xuquuq siyaado ah leh marka darisnimadii intaad ka gudubtay baad reerkiisii u gudubtad gobashiisii wasaqaysay afadali haddaadan daynaynin shalkaa isdhaamee duurka aad soo ma bacdu shari ahwan min dad balaayadaa isdhaanta intaad muxuu ahay deriska iyo dadkan xuquuqda waaweyn le ku laaban lahay banaanka aad dambi un haddaad samaynayso wuu kala fudud marka taas daraaddeed baa waxaa loo yidhi an tuzaaniya bixaliilati jaarika ma fududa yani waxa weeye deriska iyo dadka islaamka u khidmaynaya u maqan islaamka adeegiisa oo reerkiisa loo dabamaro iyo mujaahidka iyo daaciga iyo dadka diinta u maqan oo reerka loo dabamaro ah, iyaduna dunuubta zina caadiya ma ah dambigeedu waa ka weyn saas wey macana ayib muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray dambi sideedaba dilku inuu shirkiga ku xigo shirkiga inuu ku xigo nafta hadaad naftisho macsuum ah oo dilkeedu uu xaaraam yahay shirkiga inuu ku soo xigo waxaa qaba imaamu shaafici caleyh raxmatullah abu moxamed ibni xasmin baa isaguna muxallaha si fiican uga hadlay waana ficlan sidaasay u egtahay dunuubta kaleo dhan inuu dilku ka weyay wacan cabdillahi bni camr bni caasin radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mid a ah shatmu rajuli ninka caydiisa waalidayhi labadiisa waalid u caayo ninku inuu labadiisa waalid aflagaadeeyo dambiyada ugu waaweyn bay ka mid tahay dambiyada waaweyn qiila waxaa la yidhi wahal yasubbu macaayaya alrajulu ninku waalidayhi labadii dhashay miyuu caay ma nin baa rasuul ilaahay oo labadii dhashay hooyadii iyo aabbihii intuu afka ula baxo aflagaadaynoo caayi baa jira waa masalo culus sooma su-aasha waxay ku imaanaysaa yacni agtooda waxay ka ahayd shay qariib ah ayb laakiin iskaba dhaafay kuwa caayi oo aflagaadayn iskaba dhaafay kuwa dili baa la hayaa kow sooma hooyadii mid toogtay mid aabihii toogtay baaba la hayaaba aduu waxaad ka hadlaysaa macaaya hayaa taas macna طيب هل يصب معايا الرجل منك والديه لوضع دشي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمها هو عايا سيكو عايا يصب وحو عاي أبا الرجل ننك لآبه fayasubu rajulu ninkiina markaasuu caayaya abaahu isaga abihi buu caayaya wayasubu wuxuu caayayaa ummahu umma rajul nin kale hooyadii buu caay fayasubu isagiina wuxuu caayayaa ummahu hooyadii buu caayaya muttafaqun caleyhi bukhari muslim soo saar bimacnaa xadiiska waxaa laga wadaa qaabkii waagaa jiri jiray ee saxaabada uu nabigu u fahamsiiyey waxa weeye haddaad nabadaada waalid in la caayo sabab u noqoto waad caybay si sabab u noqon kartaa nin kale haddaad hooyadii caydo hooyada uu caayo adaa hooyada cayda usoo u soo jiiday soo saas ma haddaad nin kale aabihii caydo oo aabbaha u caayo adaa aabaha caayay maxaa yeelay sabab baad u noqotay waa meeshii shareecadu leedahay yacni musabibka ama mutasabibka iyo mubaashirku waa isku mid markay isqabtaan unbaa la dhihi keen la kala xoojiyaaye laakiin haddaad dembigan sabab u tahay iyo haddaad adiguba la baashirtood samayso waa isku wada dembi waalidkaa in la caayo adaa sabab ah leesh lianna adaa keenay waxa lagu caayay taasay ku imaanaysaa marka ayib marka tasabubka labada waalid la caayaay inuu xaaraam yahay buu ku tusayaa ayib oo ruuxu uu ku dambaabay ibn batal wuxuu leeyahay xadiidkani asal wuxuu u yahay fi saddi daraa'ic mas'alada la yiraahdo yani shariicadu in ay ka hortagto jidadka xaaraamta dadka gaadhsiinaya intayna xaaraamtu dhicin shareecada waxay samaysaa xaaraamta iriddeeday sii xidhaa wasaa-ishii keenaysay asbaabtii keenaysay bay xidhaa maxaa yeelay wasiilada haddaad qaadato sababta qaadato wixii sababtaa ka dhasha adaa iska leh saas macana ayib waana meesha ay culimmadu yidhaahdaan ictibaaru ma'aalaati alafcaal waa inaad u fiirsato markaad shay samaynayso ficilkaaga maxaa ka dhalan kara haddii ficilkaaga xumaani ka dhalan karto xumaantaa ka dhalanaysa adaa iskale waa meeshay culimmadu yidhaahdaan abwaab badan baa la geliyaa walaa tasub ah, quraanka qur-aanka walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin ilaahiyadooda ha caayo hadday ka dhalanayso inay alla caayahayaan haddii ay ka dhalanayso inaad ilaahyadooda iyo sanamyadooda caydo hadday ka dhalanayso inay alla caayaan jooji cayda ilaahyadooda leesh laanna alla caydisaa ka dhalanaysa waa meesha la yidhi cinabka ha ka gadin cidaad og tahay khamro inuu ka samaysanayo hubka ha ka ganacsanin xilliga fitnadu taagan tahay laanna tacaawun cala ismi buu noqon soomaa وهكذا daabkaasoo dhan دنبا halkaas soo galay masaa'im waxa la yiraahdaa ma'alatul af'aal bal yiraahdaa hadith kali marka wuxuu kamid yahay ahadiista kutuusilis laana ninkani markuu ruuxa waalidkii caay isagu waalidka caay isma lahayn sawba uma qastin ruuxa waalidka inuu waalidkiisa inuu caay u qastay tiibaa waxaa ka dhalatay in waalidkii la caay nabigu wuxuu yidhi adaa waalidkaa caay tan soo badan noqoto sawba sidaas weeyaan marka ruuxu waa inuu u fiirsado maxaa ka dhalanaya mowqifkaagan mafaasidda ka dhalanaysa adaa xambaaraya taas way macnaha ayib haddaad intaad gaalo aadan muslimiinta celin karin ku kaakiciso ood sabab u noqoto muslimiinta inay gaaladaasi baabi'iyaan adaa iska leh saas wy macnaha adaa iska leh madfac baad ka dhex tuurtay muslimiintii waxba meel meel gaadhay inta lagu soo harqiyey baa eber laga dhigay adaa iska leh لأن مآلات فعل كوه مآلات فعل كوه انتو هذا الشيء بعض واحد تري محوء هاي محوء هاي أوغاندا إيا بروندي وأنو قرحينا إنا سوماليدي مسلمين تجوك تنطلق قبطي بها جيلك اللي بفعي هذا إسكاله صوما مآلات الأفعال بلينا وحا للدولية تلابدا aad qaadanaysi hadalkaas ka hadlaysi waxa sameynaysa waxa ka dhalanaya inaad ku xisaabtanto ma ahun anigu waa iska tuurahayaa wixii ka dhalanaya ha ka dhasho maaha wixii aad sabab u noqoto adaa maalinta qiyaamada xambaaraya xadiisku macnahaas ku tusay adilla aad fara badan bay leedahay masalada iyada وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا يحل حلال معها لمسلم مسلم حلال معها ان يهجر انه هجروده اخاه ولالك انه كهجروده فوق ثلاث ليال سدح حبين وحكبره yaltaqiyaani xaal ay kulmayaan oo jidka iyo meelaha isugu imaanayaan oo fa yucridu uu jeesanaya haadaa kani jeesanayo wa yucridu uu jeesanaya haadaa kana uu jeesanayo markay isu yimaadaan kana dhinac buu u jeesa dhinac buu mari kana dhinac buu mari maba yani jid ha isaga yimaadeen meel la wada joogo yimaadeen waa kala jeesanaya wa khayruhumaa labadooda midka khayrka badanna alladii midka weeye yabda-u bilaabaya bisalaami salaanta ku bilaabaya labadooda midka salaanta bilaabay baa khayr badan oo goyntii iyo kala maqnaanta isagu sabab u noqdo inay baaba'do muttafaqun calayhi bukhari muslim soo saaray xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa xaqa dadka muslimada dadka muslimiinta isku leeyihiin oo waxaa ka mid ah walaalkaa ha ka hijrooni ha goynin ha ka tegin salaantiisa ha jarin ciidhkiisa ha goynin ilan hajriga kaasaa la dhaha alhajru watarku asalkiisa waxaa lagu ogol yahay haddii wuxuun isku dhac idin dhex maro wuxuun aad ka tirsato saddex beri baa lagu ogol yahay xadiidka mafhuumkiisa laga qaadano fawqa halaati layaalin baa layidhi wixii xuduudda saddexdaasa waxaa loogu talagalay inaad ku soo caratirato soo ma ila bini aadamku sidiisaba markuu cadhoodo markaaba cadhada iska baabi'i isla fudud maah marka wakti baa la siiyey cadho waayeen maxay dhihi jirtay waa la beriisiiyaa soo ma waa la beriisiiyaa cadhagteeda waa la beriisiiyaa ruuxii maalinta koowaad waa soo deghayaa habeenkaa isla sheekaysto maalinta xitaa waxoogaa waa soo deghayaa maalinka saddexaad waxoogaa wixii waa la xumaanhayaa bas intaa wixii ka dambeeya soo noqo waxaad ku maqanta waa nacasnimo wixii intaa ka saas macna marka shaaricu wuxuu ictibaarinayaa bini aadamka dabeecadiisu yaqaanaa saddexdaa beri marka waxaa loo bixinayaa oo loo siiyey bimacnaa dabcigaasaas dabcigaasaas dad waa jiraan markaaba soo noqda laakiin uma badno ayib saddexdaa wixii ka badan marka lama ogola oo waa xaraam marka la leeyahay saddex beri ka badan kama hijroon karo waa hajriga ku saabsan masaalixdaada iyo danahaaga aada isaga dhacdeen wixii danahaaga ku saabsan waa wixii adduunye ku saabsan waa waad isqoonteen waad isku dhacdeen waxbaad kala tirsateen shaksiyadaadaad u xanaaqsan tahay taa way midda laga hadlay saddex beri ka badan ma maqnaan karta ma kala maqnaan kartaa laakiin hadday tahay goynta ruuxan aada goysay diin darteed diin darteed oo ruuxani waxa weeye khalad buu ku jiraa bidcuu ku jira macsiyuu ku jira dambi buu ku jiraa waad ka kari weyday waad goysay hadalkiisii baad goysay salaamtiisii baad goysay markaana waxaad isleedahay haddaad goyso waxbay u tari oo culays buu dareemiyo wuu ka soo noqon markaa goyntaasi iyadu wakti ma leh kolba sidii maslaxadu biddo unbaa lagu wadi waana midii keentay nimankii saxaabada ahay saddexda ahaa ee dagaalkii tabuu kadib dhici jiray qisadoodii soo garanaysaa ah, muddo dheer baa laga aamusnaayo nebigu amray in laga wada aamuso shib la wada gooyey nebigu sal alay wasalam waxaa sugan xaasaskiisa inuu bil ka maqnaa bil kaamil inuu ka maqnaa waa sugan marka hajriga limaslaxa diiniya hadday ku timaado sababtu tahay asaga waxa weeyaan kan saddexda beri a ma aha isagu waa ka gedisay kolba intii laisleeyahay midhihiisii baa laga gaari karaa waa la wadaya saas macna laakiin sideedaba goormuu mashruuc yahay way hajirigaasi inaad ruuxa u goyso calashaani bidcu ku jira ama macsiyu ku jiraa wuxuu goyntaasi ay bannaan tahay waa min baabi tacsiir waxayna bannaan tahay markii maslaxada laga filayaa ay ka badan tahay mafsadada laga filaya goynta goyntaad goysayba hadduu ruuxii kusii fogaanahayo khaladkii kusii sii badsanahayo waxba ayna taraynin hadda markaasi inaad xidhiidhisaa dhaanta soo ma ha goynin markaa goyntu maslaxa male sasab oo wad oo waxsii oo muxuu ahay waani oo wahaakada haddaad isleedahay haddaad goyso culays buu dareemiyo waxa wuu joojin markaasi goo limaslaxati waay maslaxa diiniya waay marka waxay ku xidhan tahay hajriga maxaa ka dhalanayo mafsado ah maxaase maslaxo ka dhalanaya markaasa ma waa banaanaanaya ama xaaraan buu noqonaya hajrigaasi wuxuu ku xidhanya ama mubtadicada ha noqdo mubtadicada matala ahlulbidaca goyntooda marka la goynayo culimmada salafka kutubtooda ay ku taqriiriyeen maslaxadii mafsadada u iyo xaalka ahlu ma tabar daran tahay ma xoog badan tahay xaalkaagu see weeye xajirigaaga iyo goyntaada see loo dareemayaa maxay saameyn yeelan kartaa wahaakada macna sidaas weeyaan xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa goynta ruux labada ruux ruuxu uu gooyo waxay ku soo afjarmi kartaa inay isa salaamaan saasaa xadiiska laga bilaabo laga faa'iideysanaya oo wa khayruhumaa alladii yabda'u bisalaam soo ma halkaasay waxay ka qaateen jumhuurtaas sidaa qabtee hajrigu wuxuu ku dhammaan karaa inay isa salaamaan oo salaanta iska qaadaan alimaamu maalik iyo shaafici yaa ka mid a culimmada sidaa qaba oo hataa ayaan mucaamalo dheerba laysla sii dhexgelinin laakiin markii la kulmo uun haddii assalaamu calaykum wacalaykum asalaam laysleeyahay hajrigii iyo isgoyntii meesha way way ka baxday waana inta ugu yar waay macana culimada qaarna waxay leeyihiin ma aheen way kala duwan tahay waxay gelinayaan muxuu hadal kale sii gelinayaan meesha iyada وعن جابر رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaa sugan sidoo kale labada ruux ee isgooyay kala maqan ee muslimiinta acmaashooda inaan la kor yeelaynin khamiista oo muxuu ahaay la leeyahay labada u kaadiya intii ka soo heshiinaya marka waa khatar weey وعن جابر رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده كل معروف شيء كستو وناجه صدقة صدقة واحد شيء كستو شرعه وناجه أي تقانو oo ay amaantay waa sadaqo ajirka sadaqado kale leeyahay macna akhrajahu al-bukhari wa sawsar yani xagga thawaabka waa sidii sadaqo oo kale waa tayib ilan sadaqa waxa lagu itlaaqa wax kasta oo macruuf oo wanaag oo dhan sadaqa waa la dhihi karaa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam kullu tasbihatin sadaqa subhanallahi kasta oo dhan waa sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa allahu akbar kasta waa sadaqa wal amru bil ma'ruf sadaqa wanaago dadka farta waa sadaqa والنهي عن المنكر صدقه حمانته ضدك كربته وصدقه الى النبي غارسيو والامساك عن الشر صدقه شركه صعبه ان كغافسته وضع waxba ku darsanina waa sadaqa ila la yiraahdo wa fi bud'i ahadikum sadaqa hatta farjigina ibinkiina taranka hada sadaqa keelisa sadaqa ku jirto rasuul ilaahi yawma intaanu xaajada nada gudino ayaanu hadana sadaqa noo tahay ajir ka helaynaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam bal ka warrama hadii uu xaraam ku gudan lahaa dambi ma ka raaci lahaa haabay dheh wakadalika haduu meel xalaala ku gutana ajir buu ka helaya marka dariiqiyada khayrku ilaahay waa badiyay aad buu ilaahay u badiyay tabaaraka wa tacaala saas macna xadiisku macnahaas marka tilmaamaya wa kullu ma'rufin sadaqa وعن ابي ذر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا تحقرن ha xaqirin oo ha yasin oo ha yaraysanin min almacruufi wanaagga xaggiisa shay-an wax yarna wuxuun intuu dooni ha dhannaadee marba hadduu macruuf iyo wanaag yahay wax yarna ha ahaatee ha yaraysanin hana xaqirin walow an talqaa inaad la kulantada ha ahaato wa akhaaka walaalkaa biwajhin weji inaad kula kulanto dalqin oo furan طلق يا طريق يا طليق انت واسمي waxana laga wadaa khayr sidii saba lama yareysto khayr wa khayr hatta haba ahaato walaalka oo kulanteen oo isku hortimaadeen oo jid ku kulanteen oo meel ku kulanteen inaad wajiga u furfurto oo u muusoto haba noqoto intaasi waa khayr waana thawaabi ajr marka wanaag ha yaraysan baa lagu saas macna wanaag ha yaraysan tayib lano waxaadan u yaraysanayni maalinta qiyaamada marka miisaanka xasanaadka iyo sayi-aadka kafadda marka la isla saarayo oo kana kafad la saarayo kana kafad la saarayo maalinkaasi miisaanka waxaa rajaxaya wax ka yar quraanjada yaryarka dhulcasada waxaan ishu qabanin oo xasano ah maalinkaa kafadda khayrka way rajaxi marka adiga ha fududaysan hadday adduunka kula fududahay maalinayna fududayn baa jira wixii khayr ah ha fududaysanin intuu dooni ha dhanaado وعنه رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرت طبخت آت كريسو مرقة مرق مركات كريسو مركة انتاد محوء هاي آد سوغة بحسانيسو أما مرق كرسانيسو فأكثر بدي ما أها بيه هذا بدي biyaha ku badi maraq badan kasoo saar meeshaas watacaahad kula dadaal jiiraanaka dariskaagana kula dadaal tacaahad bimacnaa tafaqad wataradad ilayhi waay dariskaagana kula noqnoqo ka qaybgeliyo maraqaa faraha badan dariska wax ka sii akhrajahumaa waxaa soo saaray xadiidkan iyo ka ka horeeyaba muslimun muslim baa soo saaray xadiidku wuxuu kutusayaa dariska iyo ka warhayntiisa wuxuu ka mid yahay dadka xuquuqda leh dadka ugu badan buu ka mid yahay oo nabiga sal sallallahu alayhi wasallam waa kii dhihi jiray eh, ma rumaynin ma rumaynin ma rumaynin kuna dhaartay asxaabadu dhihi rasuulku ilaahay kaasi waa khasaaray waa hoogay waa kuma nabigu sal sallallahu alayhi wasallam waa ruuxa aan dariskiisu ka nabadgelaynin sharkiisa tayib haweentiina waa kii nabiga sal sallallahu alayhi wasallam agtiisa haweena lagu ammaanay ee rasuul ilaahay hebla salaad badan iyo soom badan iyo khayr badan iyo aacaadka laakiin dariskay u xun tahay waa ahlu naar buu nabigu sal lla slam haweeney kalena waxaa la yidhi salaad badan iyo soom badan ma leh cibaado badanoo hadda lagu sheego ma leh laakiin dariskay u roon tahay waa ahlu janna buu nabigu sal lla ahlu janna soomaali waxay u baahan tahay in dariska xuquuqdiisa loo akriyo guryaha ay wada degan yihiin ee dheer maalin walba dagaal bay isku hayaan waaduu garo kala qabtaa islaamihii dumarkii weerar joogta jidka iyo iridda ku kala nabadgeli maayo guryihii ku kala nabadgeli maayo waxaa ka maqan marka xuquuqdii darisnimada waa wadaad way indhashareeran tahay salaatuleyl bay tukan way sadaqo badan tahay way cibaado badan tahay laakiin deriska markii la fiiriyo waa dad cun dariskeeda waa dad cun waa ahlunaar buu nabigu sal ala slm halis wey marka marka dariska inaad ka dadaasho wa xataa gaalba ha ahaado dariskaaga xataa haduu gaal yahay buu kugu leeyay daris gaal hal xaq buu ku leeyahay xaqii darisnimo ah daris muslimana wuxuu kugu leeyay laba xaq oo xaqii darisnimo iyo xaqii islaamnimo kugu leeyahay xaqii iimaanka iyo xaqii darisnimo kugu leeyahay marka waa in dariska aad la ilaaliyo oo xuquuqdiisa la gudo oo waxaa laga wadaa sharkaaga inaad ka ceshato ilmahaaga iyo buuqaaga iyo dhibkaaga iyo inaad ka ceshato ka nabadgalo wixii aad la dheer tahayna dariska inaad muxuu ahay ka qayb geliso oo haddaad waxaysato dariskaaga yuusa gaajaysnaanin ruux isagoo dariskiisuna gaajaysan yahay isaguna dhergay dariskuna gaajo ku seexday nebigu sal alay slam waa hanjabad adag iyo goodi baa kusoo arooray marka waxaa la doonayaa wixii ixsaankaaguna ha gaadho dhibkaagana ha ka nabad galo ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من نفس روحي فيده لفظك مسلم فرجوا من نفس روحي فيده عن مسلم مسلم حقيس كربة كربك فيده آه كربة هيزته يمرق يا والبهار يا دب هيست روحي كفيده او من كرب الدنيا ادونك كربوين كيس كمده هل كربو او كربوين كالدنيا كمده الروح مسلم روحي كفيده ayib nafasa allahu alla wuu ka faydaa canhu xaggiisa kurbatan ayuu ka faydaa oo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamada kurbooyinkeeda ka mid ah. ayib kurba adduunya kurba aakhira ma isku midba ya isku mid ma isuma dhigmaan kurbada adduunyo hadday ku hayso wax kaaga kaalmeeya aada weydo waxa ugu badanay keeni karta inaad dhimato waay soo ma laakiin kurba aakhiro cadaab bay keeni kartaa iyo cadho alle soo halis maa marka marka labada kurba isuguma dhigmaan laakiin kurbo aakhara in lagaa faydo abaalgud waxay u noqon karaa waxay u noqon kartaa kurbada adduunyada inaad dadka ka faydo muslimiinta oo maalan xoolaad ku kaalmaysay waa baahnaa waa daynisay maalan ra'yi iyo talaad ku biirisay xabsi baad ka saartay dhibaato iyo kurba haysatay baad ka fayday khalaas saas macna waman yassara ruuxii fududeeya calaa mucsirin mid caydha ah korkiisa ruux caydhoobay oo waxba haysanin oo gacan madhan ruuxii fududeeya oo korkiisa ku fududeeya yasara allahu allah fududaynaya calayhi korkiisa buu u fududaynaya fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhara dhexdeedaba adduun iyo aakharaba arrimihiisa alla waa fududaynaya mucsirka waxa weeye waa ruux caydhoo waxba haysanin baad u fududaysay waxaad u fududaysay dayn baad ku lahayd waad ka sugtay waa fududayn sayntii baad ku lahayd uu iska bixin waayey wakhtigiibuu waayey ha xidhin ah, fanadiratun ilaa maysara waay ruux hadduu tabar la-aan hayso xaqiiqanaysa inuu tabar la-aan hayso inaad xabsi geliso ama gar u dhigato ama gogol u dhigato waa qalad saas macnaa iska sug inta ilahay wax ka siinayo tabaaraka watacaala leanna intay dayntaasi kaa maqan tahay waxaa laguu qorayaa sidii adoo sadaqaystay oo kaleeto wax saalan ba wax xoolo ku soo noqonaya haddana sanad iyo labo sano hadday kaa maqan tahay intay maqan tahayba maalin walba waxaa la qorayaa sidii sadaqa kuu socotoo kale wax saalan ba marka ka sug waxaa ka fiican kaba fududeeyoo culayskaba ka qaado iyadoo dhanba ka cashi waan kaa dhaafay dheh somaali ilaahay tabaaraka wa tacala adduuniya aakhiraba waa ku fududaynaya arrimahaaga saas macna leanno yani aljaza min jinsi alcamal waa الجزاء الإحسان إلا الإحسان صمع الجزاء الإحسان إلا الإحسان أحسن يحسن الله إليك ومن ستر الروح أستر مسلم مسلم أستره ستره الله الله أستره في الدنيا الدنيا دحدي والآخرة آخرة عيب مسلم بعد أركتي وقرصي عيبتي ساد أركتي ووسم بالرحلي وخلضمي ceebihiisaad aragtay si uu kugu aragtay waad maqashay ceebtiisi waad asturtay adduunya akhraba ceebtaada alla asturay saas macna waxay yidhahdaan culimmadu markii ceebta muslimka in la asturo khaladaadkiisana la asturo ay fadiilada noqonayso loo baahan waa markayna ka dhalanaynin mafsado oo masalan hadduu yahay ruux caan ku ah inuu wax fasaadiyo ood aragtay isagoo wax fasaadiyey fasaadkana uu caadaystay inuu wax kharibo oo zinada iyo dilka iyo kharibaadda iyo waxa wuu bartayba wuuna wadi doonaa waad aragtay isagoo wax qasahay kaasoo kale laba qariyo xala khaasaba laanna qarintiisa maxaa ka dhalanaysa qarintiisa waxaa ka dhalanaysa inay mafaasiddii sii socoto sooma dhibkuna sii bato laakiin kan la leeyahay qariya waxa weeye waa ruuxan xumaanta lagu aqooninoo uu khalad ka dhacay khalad baa ka dhacay وخلدم طاي ادغو بقري الهي باكو اسكري ادغو سدا سوي معنى طيب وحكى عكسيده تتبع عورات المسلمين الى dadka cawradoodii ceebtooda iyo khaladaadkooda iyo raadraadisoo dabagasho ayadana waxay keentaa inuu ilaahay ceebtaada dabagalo kuna fadeexeeyo ya macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhil aliimaanu fii qalbihi wa kii xadiis nabigu sal ly alay muslimiinta xamanina cawradooda ceebahoodana ha dabagelina maxaa yeelay ninkii walaalkii ceebtiisa iyo cawradiisa raacraaco dabagala ilaahay baa ceebtiisa iyo cawradiisa dabagala nin ilaahay daba dhigtayna wuu fadeexayn xataa gurigiisa dhexdiisaba baa noqotay sooma marka saas wey astur dadka muslimiinta ceebtooda ha faqawdwadi ha faydfaydin ha raadinin halkaa kaga ag wallahu allatii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisuu ahaaday ما كان انت العبد ادونك في عون اخيه ولالكي كلمديس دخديس انت احد الله تبارك وتعالى ادونك ان او كلميو كشقينيه او او كلمي انت ادونك ولالكي او كلمينيه اخرجه مسلم بصوص الحديث كاس لفظ كلوحها من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته روحي ولالكي حاجديس دخديده احد الله اسغنا حاجديس دخديده احد الله حاجديس ودايه وي او غديه طيب بمعنى waxa laga wadaa haddaad rabto inuu ilaahay xaajadaada gudo addunya akharaba xaajada muslimiinta ka shaqeey kooda gaajaysan kooda ooman kooda dhibaataysan kooda jaahilka ah kooda xabsiga ku jira kooda rafaadsan gameydka dhintay danaha muslimiinta ka shaqee haddaad ka shaqayso kuwaagii alla u daa alla u taagan kuwaagi saas macna xadiisku macnahaasu ku tusaya وكي حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم إلهي أعماشه وحوش عليه فرح آب روح مسلم قلبي جيسة جلسه وتكفر عيسى تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا آه كربا كفيدي دين بات كقدي قاتشات كإريدي أم بات كسارتي ها طنها مسلمين تينات كشقيس وحي إلهي أقول عليه ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد الشهر من صلى الله عليه وسلم روح ولالك يوم مسلمة إن راعون دنيه سكال الشقية بان كتشع لهي إن بالكامل كو اعتكاف مساجد كان دحديث ومساجد كيف؟ يا مساجد النبي كان مدينة واحد masaajidka madiina bil inaad ku ictikaafsanaato waxaa ka fadli badan ruux muslim oo dalle raacoo dantiisa usoo dhammee ilaa uu nebigu ku yidhahdo sal alay wasalam waman mashaa maca akhiihi fii xaajatin xataa yaqdiyaha lahu habata allahu qadamayhi yowma tazilu laqdaam ah, ruuxii ruux muslima intuu raaco xaajadiisa usoo guda allah maalinta gommaduhu ay simbirraxanayaan ayuu ilaahay lugtiisa sugayaa waa doqonimo garatay soomaa dad baa soonka iyo salaadka iyo cibaadaadka khaaska ay yaqaana laakiin majaalkan ma yaqaanaan nin baan soon badnayn salaad badnayn laakiin afar iyo labaatanka saacadanaha muslimiintu uu taagay labadaas way isgaadhiyaan baydinla isgaadhi maayaan ah, salaad low iyo soon low waa lagaa tegay salaad iyo soonku ma xuma laakiin marka aad ka shaqaynayso danaha caamka muslimiinta ka shaqaynayso hawl sahlan ma hawl sahlan ma saas macna doqoni ma gartay وعن مسعود رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كويري من دل روحي تصى على خير خير كركيس روحي تصى وضدك خير تصى فله وحا أصلنا مثل أجر فاعله متك خير كفلي أجر كيس إلا أقبليه أخرجه مسلم ومسلم أصوصاره معنى وحوي haddaad dadka khayrka tusto oo la arko khayrkii oo lagugu raaco oo dadka ugu yeedho oo lagaa yeelo kaas khayrka aad tustay inta uu ajir qaadanayo wuxuu sameeyey uu ka helayo dhan in leeg baad aduguna leedahay man dacaa ilaa hudan waa kii xadiisku ruuxii dadka hanuun ugu yeedha iyo wanaag iyo khayr wuxuu leeyahay dadku u yeedhay ajiradoodoo kaleu leeyahay dadka luunsan haddaad soo hanuuniso oo ilaahay sabab kaaga dhigo cimrigooda intay shaqaystaan in leeg baadna laguu qorayaa haddaad dad soo islaamiso ood waxbarto cimrigooda intay shaqaysanayaan in leeg baad adna leedahay dadka qaar baa kumanyaal ruux u shaqaynahayaa kumanyaal ruux hal salaad markuu hadda cishaha tukado kumanyaal salaadoodoo cishoo kalea loo tukanahaya aduu kaamiyaad gaari karta hal cishaa tukatay ninkana kuwayaal cishuu tukaday labada ruux isgaari kara ma isgaari karaan deesh lianna ilaahay sabab wuxuu uga dhigay inuu khalqiga hanuuniyo oo khayrka tuso waxaa la mid ah man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha khayr baa dadkii u horqaaday waa lagu arkay masaajidkaa khayr laga yaboohiyey sadaqo waad u horraysay waa lagugu raacay khayr baa dadkii tusta waa lagugu raacay intaa kugu raacdayba ajirkooda in leeg baad leedahay macnaheeduna ma aha iyaga in ajirka laga nusqaaminaye ayagana ajir buu waxaa lagu siin adigii hormuudka ahaayee dadka tusayna mid walba ajirka la siiyey in leeg baa lagu siinaya macnahaasi xadiisku kutusaya wuxuuna barayaa ruuxa muslimka inuu noqdo cudwi facaal ah oo iijaabi ah fi mujtamacihi mujtamacaad ku dhex nooshahay inaad noqoto ruux wax biiriya wax tara ah, wax bara wax gacan yeesha wax tara dadka u shaqeeya danaha ka shaqeeya baa hadda ilaahay bini aadamka siduu u kala diray ninbaa wuxuu ka shaqeeya shaqo kale ma xabaalaha muslimiinta iyo did dadka dhintay aaskoodu ka shaqeeya waa nin oday ah oo duq ah oo muxuu ahaayey shaqadiisu intaa un tahay maxay kula tahay adiga ninkaas jamciyad dhan waxay qaban lahayd buu u taagan yahay wax sahlan maaha nin baa iska soo boodaya wuxuu leeyahy war odaygan muxuu sheegahayaa odaygan tacbaanka ah dadka wuu dhibay warukaadi ma sahlane ma sahlana dadkaa masaalixda muslimiinta u taagani wax sahlan maaha saas macna وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من استعاذكم روحي مغنغليه idin بالله إلهي لما جنجلية إذن كوي ديستا فأعيذوه مغن جلية ومن سألكم عدي إذن ويديستة بالله ألدرتي وحيدن كوي ديستنا فأعطوه سيا ومن أتى روحي يماد إليكم إذنك إذن لي يماد معروفا وحوناك سنة فكافئوه وقأب القدام فإن لم تجدوا هديدا هلين waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya akhrajahu waxaa soo saaray albayhaqiyu casmigaasi xaafidka qusuur baa ku jira xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud nasaa-i axmed xaakim ibni xabbaan iyo keyrkood xaakim baa saxiixiyey kadalika adahabi sheekh albani imaamu nawowi iyo keyrkood baa xadiidka way saxiixinaya waa xadiid sugan man istacaadakum billahi faaciduuhu waxa weeye ninkii ku yidhahdo warniyow ilaahay dartii igu nabadgeli oo igu magangeli ninka ha dhaaf ruuxa magangeliya si dhibka haysta ka badbaadi wixii tabartaada la qabo leesh muxuu ku isticmaalay ilaahay magaciisu ku isticmaalay soo ma asagoo ruuxu yahay ruux inaad dhibka haystaba ka badbaadiso xaq u leh haddana markuu ilaahay magaciisa wax kugu weydiisto magaca ilaahay ixtiraam siyaada sii ah, warniya waa la idilahaya badbaadi buu ku yidhi badbaadi haddaad badbaadin karto magangeliyo isii amaan isii sii hoosta gasho difaac man istacaadakum billahi faaciduhu waay macna waman sa'alakum billahi faactuuhu ruuxii wax ku weydiisto gacanta kuu hoorsada wax sii laakiin waxay sii daran tahay hadduu yidhaah war ilaahay dartii wax igu sii markaa jeebka ha reebanay xoon gacanta u saar xoon gacanta u saar leesh magaca rabbi buu kuu isticmaalay magaca rabbina agtaada waa ku weeye ma dad muslim tahay qalbigaagu waa ku weeyahay magaca rabbiga sidaas daraaddeed magaca alla wax igu sii hadduu ku yidhi ha fududaysanin man sa'alakum billaahi faaciduuh yani man sa'alakum billaahi faacatuuhu saas way macana asaga inuu ilaahay magaciisa wax ku baryo waa khalad adigana haddii lagugu baryo inaad ku diiddo waa khalad maxaa yeelay xadiid baa nebiga ku sugan sal lla alay slam xadiidu abi muusa alashcari cinda tabarani nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam mal'un man sa'ala biwajhi Allah wa mal'un man su'ila biwajhi Allah uma mana'a sa'ilahu ah manaca mana'a sa'ilahu ma lam yas'al hujran hadith kaasi waa hadith hasan wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxii dadka ilaahay wejigiisa wax ku weydiista waa malcuun ah, maxaa yeelay waxaan yar oo iska adduunyo abaad wax weydiisanaysaa ilaahay wejigiisii qaaliga ahaana waad waad isticmaalaysaa magaca ilaahay khatarta waad isticmaalaysaa marka ha isticmaaleen si caadi dadka hadda wax weydiisanaysa wax weydiiso kii lagu weydiistay weji alle wax igu sii magac alle wax igu sii la leeydi isagana inuu diido oo uu reebtahay isaguna waa malcuun buu nabi sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay adoo magac ilaahay lagu weydiiso kari kara allahumma inuu ku weydiisto hujran wax xun oon fiicnayn inuu ku weydiisto mooye de markaa yeeli mayso ma boqol weji iyo boqol magac haysta baa markaa hadduu hujri kuula yimaado waxaan arin xun oon oon oon haboonayn macna saas laga wada waman ataa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wahwi wa samarna haduu jeebkaagu maray helaa yukallifu allahu nafsan illa wusaha idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastadactum saas macna waxaa laga hadlayaa markii waxa uu ku weydiistay aad kari karto yaa laga hadlaya ayib waman ataa ilaykum macruufan fakaafiuhu waxay ka hadlaysaa waa masale aan soo marnayo ruuxu in haddii uu wax ku siiyo ixsaan kuu sameeyo ixsaankii ka abaalgud hajasaare abaalgud ka bix ixsaankuu kuu sameeyey inaad adiguna wax waan soo marnay xataa culimada qaarkood inay yidhaahdeen ninkii intaad wax siiso kuu abaalgudi waayo waad ka soo ceshan kartaa masalada xaggaa kusoo marray waxaa kaloo soo marray xadiidkii dhahaya haddaad wax kale u weydaan jazaka allahu khayr dhah sooma haddaad xataa wax kale u weydo laana maxaa la doonaya ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu noqdo ruux wax bixiya oo khayrka in laysdhaafsado oo labada dhinacba ka yimaado bimacnaa waxa wey hoo oo hooya hooda baray soomaalida yidhahda hoo oo hooda baro laakiin inaad noqoto xabaali qorisaar mooye qori feqaad male haddaad noqoto ood uu gacan sugto uun adugu soo dhib maaha dhib waayo waxaa la doonayaa ixsaanka laguu galay ixsaan ku bedel haddaad waxaad gacan ka dhiibto weydo jazaaka allaahu khayran deh waa midda uu nabigu uri sal ly wasalam haweenta ixsaanka loo sameeyey ee ninkeeda ixsaankeeda ku kufriday kufri baa laga cabiray sooma laanna maxaa la doonayaa ixsaan cidda kuu gashay inaad marka u tahay aada u qarato u ictiraafto jazaka allahu khayran ajra هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم